kulan waan dhegeystayaal idarkiinba meelo joogtaan iswalbaduna maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal wanaagsan dhegeystayaal waa ah khamiis taarikda ku aaseysan tahay sagaaliy tobanka bisha koowaad sanadda laba kun saddex labaatan qodoba aad barnamijku doontaan waxaa ka mid ah galmudug oo kulamo ka wada magaalada xarardheere oo dhowaan laga saaray al-shabaab waad maqli doontaan waxaad dhegeysan doontaan sidoo kale booliska soomaaliya oo faahfaahino ka bixiya howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen degmooyinka caasimadda waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in la garab qabanayo dadkii markaa ku hantibeelay ee danyarta ahaa qaraxii sooba ka dhacay sannaddii hore bishii oktoobar dhammaadkeeda ra-iisul wasaaraha new zealandna waxay sheegtay inay shaqada ka tegeyso bisha soo aadan oo degeysan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa degeysan doontaan u diyar garooba ogaan heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh caano nabadaa leh hore ibraahim joogal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay dowladda soomaaliya waxay sheegtay in xubno ka mid ah al-shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay qeybo ka mid a ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada dhagaxu oo hoos deegaanka xawaadley ee gobolkaasi shabeellaha dhexe waxaa qoraal ka soo baxay dowladda lagu sheegay in howlgalkani ay fuliyeen ciidamada dowladda dadka deegaanka iyo kuwa hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah. waxaana la sheegay in lagu beegsaday xubno badan oo al-shabaab oo ku sugnaa qayba ka a ah halka loo yaqaano dhulbeereedka sheekh qaasim dowladdu waxa ay sheegtay in xubno konton ku dhow lagu dilay qeybo kamida ah deegaanadaasi ama tuulada dhagaxow iyo qeybo kale oo kamida ah deegaanada hoostaga xawaadley dhinaca kalena xarardheere haddii aynu eegno madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waxaa la sheegay inuu kulamo la qaatay xubno kamida saraakiisha ciidamada dowladda qeybahooda kala duwan oo markaa kala hadlay sidii looga shaqeyn lahaa xasiloonida magaaladaasi oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda kuwa galmudug iyo sidoo kale dadka deegaankuba waxaa la filayaa in markaa welina halkaa laga sii wado dhaqdhaqaaqi ciidan oo ciidamada dowladdu ay wadani abaabulo markaa la filayo in gulufka laga sii ambaqaado qeybo kale oo ka ah ee deegaanada maamulka galmudug muqdisho haddaan usoo noqono markaana booliska soomaaliya waxa ay faahfaahino ka bixiyeen howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen degmooyinka gobolka banaadir howlgallada waxay sheegeen in lagu xaqiijinayo amniga maadaama dalku ku jira xaalad dagaal sidoo kalena loogu kuurgalayo xaaladda amni ee magaalada lana doonayo in lasoo afjaro kooxa burcada oo mararka qaar dadka taleefanada ka dhaca dilana sidoo kalena faralidii kuwa amniga ka geysta muqdisho afyeenka ciidanka booliska sadiiq doodisho oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen magaalada muqdisho howlgalladu waa socdaan si xawli ah oo maxay ahayd weliba qorshaysan ayay u socdaan howlgallada dalka oo dhan ayaa howlgalla ka socdaan waxaad la socotaan in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kacdoonka shacabka iyo ciidanka daraawiishta buliiska soomaaliyeed ay ku jiraan howlgallo looga sifeynayo dalka qolyaha khawaarijta ah guulo waaweyn oo la taaban karo ayaa laga gaaray ilaa afar shantii bilood oo u dambeysay hase yeeshee sidoo kaleeto magaalada caasimada ee muqdisho iyo nawaaxiga magaalada caasimada sidoo kaleeto waxaa ka socda howlgallo kale oo ballaaran oo ciidamada ammaanku ay sameynayaan hadday ahaan lahayd ciidanka hay-adan wadsagada iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo ciidanka boliiska soomaaliyeed gaar ahaan taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa wadaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimada iyo nawaaxigeeda howlgalladaas oo daaranaa la dagaalanka maxaa yeelay maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kacdoonka shacabku ay gobollo badan iyo deegaano badan ka soo xoreeyeen oo khawaarijtu ay dadka ku dhibaatayn jireen eh, waxaa caadiyan macquul ah in eh, khawaarijtu ay kusoo qamaamaan goobaha ammaanka iyo caasimada caasimada iyo magaalooyinka waaweyn si ay dee eh, at maadaama iyaga looga awood roonaaday ay dadka u xanuujiyaan marka si aanu taa uga hortagno ayaan howlgallo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha ammaanku ay ka wadaan magaalada caasimada iyo nawaaxigeeda howlgalladaas ayaa ku saabsan howlgalka la dagaalanka khawaarijta ee howlgalka la dagaalanka burcadda hubeysan oo dadka dhaca u geysata xilliyada habeenkii ah iyo howlgalka la dagaalanka muqaadaraadka iyo maandooriyaha oo sabab u ah in dembiyadu ay dhacaan marka howlgallo noocaasa ayaa in dhawaalaba ciidanka boliiska soomaaliyeed ka waday magaalada caasimadda ee muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa kaleetoo jira howlgallo kale oo boliiska labadiisa heer booliiska dowlad goboleedyada iyo booliiska dowladda federaalkaaba ah, ah, layska kaashanayay oo laga wada shaqaynayay marka howlgalladaas way socdaan markaan usoo laabano gobolka banaadir degmooyinka eh, magaalada caasimada daafaha xiga sida degmada dayniile eh, degmada kaaraan degmada hiliwaa degmada kaxda iyo dharkeynley dhammaantood waxaa ka socday howlgallo eh, saf ballaarana guud ahaan caasimadda oo dhan si lagu xaqiijiyo dee amniga caasimadda iyo muwaadiniinta soomaaliyeed loona ilaaliyo naftii maalka muwaadiniinka ayay howlgalladaasi daaranaayeen dee si qurux badan oo oo wanaagsan ayayna u socdaan howlgalladuna waa sii socon doonaan biidn illahi albaari inta aan ka xaqiijinayno amniga si guud uga xaqiijinayno way socon doonaan annaga horta burcad ma dhihi karno ilaa inta maxkamadda awoodda ula ay xukunto laakiin waxaan leenahay eedaysanayaal ku eedaysan burcadnimo falal burcadnimo hubaysan ah iyo xitaa tuugo ku eedaysan intaba howlgallada ciidanka waa lagu soo qabtay waxaa laga soo qabtay degmada barkeley waxaa laga soo qabtay degmada kaxda waxaa laga soo qabtay degmada holadaag waxaa laga qabtay degmada dayniile waxaa xalay u dambeysay laga qabtay degmada xamarweyne marka howlgalladu waa wax joogto ah oo ka mid ah howlmaalmeedka shaqada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee dadkaas eedeysanayaasha ay ku eedeysan falalkaas burcadnimo sida uu qabo xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ama aanu laabtay dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobkiisa shan iyo labaatanaad oo ka hadlaya xaquuqda qofka eedeysanaha ah ayaanu marsiinaa marka qofka markii lasoo xiro oo eedeynta noocaasa lagu soo xiro waxaa loogu yeeraa eedeysana ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ole ay ku xukumayso marka waxaan ku sinnaa anagu malihin absolute power waxaan leenahay soo qabashada ee dadka faralka noocaasa ku eedeysan baaristooda iyo horgeynta maxkamadda awoodda u leh haddii ay yihiin wax kulug leh maxkamadda ciidamadana waxaa la geeyaa maxkamadda xeeraalinta ciidamada iyo maxkamadda ciidamada qaabka sida haddii ay yihiin dad dee rayid ah oo falalka noocaasa geystan iyagana waxaa la geeyaa maxkamadda gobolka banaadir ama gobolkii markaas maxkamaddu ay ku taallo oo laga howlgalay marka halkaas baa baaristooda lagu dhamaystiraa kadibna waxaa ku dhacaa xukun saas ayaa loogu gudbiyaa xabsi oo micnihiisu yahay inaan laga aargudanaynin wixii qofka uu sameeyey laakiin micnuhu ay tahay marka xabsiga la geynayo in qofkan dhaqanka loo bedelo oo berri lagu soo celiyo dadka isaga oo bulshada micno uleh oo badqa sharciga habka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed wuu caddaynayaa in qofka muwaadinka ah oo la tuhunsanaha ah oo eedeysanaha xogtiisu ay dhowrsanaato hase yeeshee waxyaaba daruuriyaad ah ayaa iska jira maxaa yeelay qofka oo tusaale isagoo fal tuuganimo a ah geysanaya ama fal dhaca ah geysanaya camera c c t v gu ay qabatay oo markii horeba baraha bulshada galay oo sawirkiisa la arkayo oo aan qarsoonayn dee qofkaas oo kaleeto ma jirto sabab xogtiisu ay u qarsoonaato maxaa yeelay haddii qof gacanta lagu dhigo waa ka haddii qofka aan gacanta lagu dhigin oo uu baxsad yahana sidaasoo kaleeto waxaa loo isticmaalaa in la doondoonayo kale baraha la dhigo si dadka ummaddu ay si fudud u arkaan isla markaana ay la gaabanaya sagaal sagaal hal ciidanka booliiska soomaaliyed kusoo wacaan ay ogeysiiyeen qofka eedeysanaha ah marka sababtaas ayaa kalifaysa in qofka sawirkiisa lasoo bandhigo ujeedaduna waxay tahay in dee lagu ilaaliyo xaquuqdii qofkii ee dhibanaha ahaa ee aan qofkii falkan geysta maxkamad iyo cadaalad uusan wajihin marka si qofkaas aan loo waayin ama uusan u baxsanin ama dee dadka loogu bandhigo in qofkaas hawshiisu halkaas ay marayso ayaa sabab u ah in lasoo bandhigo oo dadka loo bandhigo guulaha hadda ciidanka xoogga dalalka soomaaliyeed iyo kacdoonka shacabka laga gaaray iyo deegaamada khawaarijta laga xoreeyey lagama xoreeyeen lamana lamana lamana gaareen guulahaas haddaan shacabka sharafta iyo qiimaha badan ummadda soomaaliyeed uusan qayb ka ahayn oo aysan caawinaynin maxaa yeele dadku waa arkeen argagixiso inay dadka dhibaataysan maahan inaysan wax horaqac oo kale tawadin marka maadaama hore loo tijaabiyey howlgallada ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee ammaanka oo hay-adda sirdoonka iyo nabad qaranku ay ka mid tahay guulaha la gaaray iyo meelaha lagu guulaysto amnigooda dhammaantood waxay ku yimaadeen gacansaar iyo iskaashi aana leenaha dadkeena shacabka ah mar kale baaqaynu muralba joogtu ahaanaya waa sharfan yihiin waan uga mahad celinaynaa shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan inaguna iyagaan madiidin unahay aan ushaqeynayna waxaan ushaqeynaynaa oo aan eh, eh, rabitaankooda iyo iyo dhowrista xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo amnigooda iyo maalkooda aan ka shaqeynayna waa muwaadiniinta mar kale waxaan ku celinayaa baaqayni ahaa in shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan ay garab taagnaadaan hay-adaha ammaanka eh, ciidamada jamhuuriyadda iyo guud ahaan wax kasta oo qarannimada bilaya inay shacabku ay garab istaagaan waxaad la socotaan in kaaraan laga soo qabtay dad khawaarij ah oo fal dil a waxaa sidoo kaleeto mar kale gacanta lagu soo dhigay xamarweyne gaar ah amar holudaag eh, eh, gaar ahaan suuqa bakaaraha khawaarij kale oo geystay eh, dil geystay marka waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen iskaashigaan shacabkayna leenahay waxaan ugu celinayaa shacabka ummadda soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha badan in ay halkoodii kasii laba jibaaraan ciidamada ammaankana la shaqeeyaan ciidamada kale ee qalabka siday jamhuuriyadana la shaqeeyaan siday ula shaqeyn jireen waa mahadsantihiin afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu ahaa doodisho oo warbaahinta uga warbixinayay howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada booliisku ay ka wadeen qeybo ka mid a ah magaalada muqdisho dhinaca kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya fahran sheekh cabdiqaadir waxa uu tilmaamay inay shaqo badan ka qabteen sidii loo caawin lahaa dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay qaraxii ka dhacay soobee sanadii hore waxa uu sheegay in dad badan oo danyara ah oo agoon iyo sidoo kale ay ku jiraan dad kale oo tabar yar ay markaa wax u qabteen sidoo kalena weli ay ka go-an tahay in dadaalada ay sii laba jibaaraan waxa uu tilmaamay sidoo kale inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha masaajidka sheekh cabdixayi oo ka mid ahaa goobihii ku burburay qaraxii ka dhacay soobe waa kan wasiirka oo arrimo badan ka hadlay waxaan isku daynay in agoontii iyo dadkii laga geeriyooday aan wax gaarsiino dadkii dhaawac ahaa aantaan kula gaarsiino maanta waxaan soo gaarnay bal dadkii hantidu ka burburtay maxaa lagu xusuusan karaa runtii waxaa maanta sida la laidiin sheegay ee halkan kugu qaybinayo dadkii ay wax gaareen oo dhan ma aha dadkii ay hantida ka gaareen oo dhan ma aha waa intii danyarta sii ahayd oo nolol maalmeedkooda uu ku dhisnay waxa maalintaas ay ka soo baxday qofkii guri lahaay ee guriga uu ka dumay guri in loo dhiso kumaana talagelin awoodna umalay laakiin qofkii ganacsi yar meesha ku haysta kii gaari gacanka lahaa kii miiska lahay kii eh, duruufta yar oo meesha ku joogay kii mootada meesha ku watay bal wixii aan gaarsiin karna inaan gaarsiino marka inaad sidaas u ogaataan laakiin magdhow khasaarihii dadka gaaray ma ah magdhow weynaan ku leenahay magdhogo waxaan ku leenahay dadkii khasaaraha noo geystay kuwa afkooda ku hadlaa jiro kuwa magacooda sheegtaa jiro kuwaasaa waxayna ku maqan yihiin iyo hantideenna iyo xoolaheenna iyo dhiigga dadkeenna ay ku maqan yihiin laakiin kuwa walaalaheena noo soo gurmaday wixii ay bixin kareen waa sadaqo marka waxay idinka soo gaaro ee qof kasta iyo nasiibkiisa inaad ku raadi noqotaan ayaan ayaan rajaynaynaa insha allah tacaala hadii haddii ilaahay yidhaayo sheekh cabdulxayi iyo masaajidkaan ka bilownay maxaa yeelay dadka beegsaday beytka ilaahay yacni waa inaan tusinaa anagana beytka ilaahay inaan dhisayno oo aan u taagannahay dhismihiisa inaan u taagannahay waa wax yar oo ka mid ah waxaas hay-adda maalinta musiibooyinka iyo sheekh cabdilxayi iyo masaajidkii ilaa iyo hadda waa xiray masaajidkii kumanaanka qof ku tukan jirtay ee ay dadkaas qarxiyeen ilaa iyo maanta waa xiray inta qofka sujuudaysay aan masaajidka ku sujuudi karin oo ilaahay baryaysay dembigeeda yaa loo haysta kan moodaayo inuu jannada ku galaa masaajidka inuu qafiyo intii nafoo dhimatay waxaa kaleeto oo liis kanaga ku jiro oo habeenii maal aan usoo jeednay saddex boqol iyo lixdan iyo saddex agoon ah oo qaar badan oo ka mid a aabbahood aanan aqoonin oo hooyadood aanan aqoonin oo da-doodu ay ka yar tahay heer ay ku garan karaan waalidkood inuu dhintay iyo in la dilay ay ku garan karaan aanan aanan aanan jirin oo gabdho u badan oo agoone ah ayaan ayagana liiska ku haynaa oo toddobaadka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo iyaguna aan kaalmo gaadsiin doonaa wasaaradda waxbarashaduna ay liisgaraysay xafiisna ay u furtay si loola socdo waxbarashadooda loola socdo iyo taalkulayntooda laga bilaabo maalintaas ilaa iyo maanta la joogo aniga geed hoostiisaan ku shaqeeya xafiis mali waa sidii loo qarxiyey xafiiskayga oo loo burburiyey oo sidaa loo sameeyey marka waxaa ogaataan duruufta aynu ku jirnay waxaan ku shaqaynay inay sidaas tahay waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa in ciidankeenna shahiidayo iyo dadkeenna shahiidayana ilaahay naxariisii janno uu siiyo aanu ku guulaysanno maalmaha yaree u haray argagixisadii iyo khawaarijtana inaynu ka adkaan doonno annagana niyaddeenna aynu saafi ka dhigno oo aynu ogaanno maalmahoodii inuu dhammaaday oo aynu ka adkaan doono in sha allah tacaala waddankeenna ma noqonayo waddan afduub ay u haystaan dad afka duuban ma noqon karo annagana inaan aqbalno haba yaraatee ma aha dadkeennana waa caddayn inaanay aqbalaynin in sha allah tacaala meeshaasna lagama soo laabanaayo guulo dambena waa laga gaari doonaa haddii ilahay yidhaahdo wakti dambe waaye khudbad ugumaana si talagelin runtii waxaan rabaa aad inaan ugu mahad celiyo guddigii saaxiibadee ahaa ee shaqadan soo qabtay kuwa maanta o dhan idinla joogay oo ka shaqaynaya oo qof kasta hubinayay waxa ay duruufihiisu yihiin iyo sida ay yihiin intaa in kasii dheer ayay ka qabtaan arrimaha agoonta iyo dadka kale ee duruufaha haysto marka waxaa kaloo mahad celinaya shacabkii soomaaliyeed ee soo gurmaday oo ay ugu horeeyaan shirkadaha ganacsatada ay ugu horeeyaan ay ugu horreysa dowladda soomaaliya oo ay ugu horeyso dowladda jabuuti iyo dad soomaaliyeed oo idinkoo kaleeta aanan idin aqoon aan dhihin qabiilkooda yaa waayo aan dhihin reer hebel miya aan dhihin qaarkoodna magacyadooda xataa aanan aqoon anaga oo dhahayo qof samaqole ayaa lacagtii soo diray accountigaas ayay ayay kusoo direen kusoo direen la dhahayo aada iyo aada umahadsan tihiin markale waxaan rabaa inaan aada ugu mahad hay-adda maareynta musiibooyinka oo runtii hawshan badankeed iyo farsamadeeda isku dubaridkeeda ayada qabata waxaan rajaynayaa in hay-addaasna ay soo kobacdo oo ay wax badan dalka iyo dadka ay u qabato wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarash cabduqaadir ayuuha oo ka hadlayay waxyaabihii u qabsoomay intii marka ay ku guda jireen gurmadkii loo sameynayay dadkii ku agantoobay kuna dhibaatoobay qaraxii ka dhacay zoobe sanadii hore barnaamijka waa la dhegeysanaysaan keenayna waad nagala socotaan kaloo idaacadda kulmiina aad nagala socotaan dhegeystayaal marka new zealand haddaan eegno ra-iisul wasaarihii dalkaasi new zealand jasinda arden waxaay ku dhawaaqday in marka ay ka degi doonto xafiiska ama ay iska casili doonto xilka ra-iisul wasaaraha bisha soo aadan iyadoo markaa sidoo kale intaa ku dartay in marnaba aysan u tartami doonin mar kale inay xafiiska kusoo noqoto iyadoo oo markaa la sheegay inay ilinta ceshaan weysay kadib markii ay magaalada caasimada ee napier kula hadashay baahda warfidyeenka waxa ay tilmaantay in toddobada februari bisha soo aadan ay noqon doonto maalinta ugu dambeysa ay joogi doonto xafiiska looga arimiyo dalka new zealand ma doonaya inaan halkan ka tago sababtu waxa ay tahay inay tahay shaqo adag waxaan doonayay inaan si wanaagsan u guto shaqadeeda balse waxay u muuqataa weli inaan xafiiska sii joogi doono waxaa dareemayaa inay tahay door adag mas-uuliyad imaaneysa oo weyn waxaan u baahanahay in la helo qofka ugu haboon ee hogaamin kara haddii adigu aadan qaban karin shaqadaas waa inaad ka tagtaa waxaan ogahay shaqadu inay u baahan tahay in la qaado mas-uuliyad ku filan in lagu qabto si mas-uuliyad ku dheehan tahay iyo in la fuliyo cadaalad taasi waa midda ugu fudud waxay sidoo kale sheegtay in doorashada guud ee dalka new zealand la qaban doono afar iyo tobanka bisha oktoobar jasinta ardren ayaa ku dhawaaqday inay xafiiska ka tegi doonto kadib markii xisbigeeda shaqaalaha iyagu markaa aada u maleeyeen inay dooneyso inay mar kale u tartanto xafiiska waxa ay xubno ka mid ah, ay markaa doonayeen in ay aaminsanaayeen inay dooneyso inay mar kale xafiiska kusoo noqoto oo ay loolan la geli doonto xubnaha kale ee ku jira xisbiga balse waxay haatan caddeyseen marnaba aysan u tartami doonin loolanka doorashooyinka la filayna ka dhacan dalka new zealand waxaa xisbiga shaqaaluhu ay ku guuleysteen in dib markaa xafiiska ay ugu soo noqdaan doorashooyin taariikhi oo ka dhacay iyadoo markaa noqotay haweeneydii ugu da-adyareed ee hogaamisa dalka new zealand kuna soo baxda doorasho rasmi ah iyadoo markaa aan xilka ku helin dhaxal iyo sidoo kale arrimo kale pin thomas oo isagoo ah falanqeeye siyaasadeed waxa uu tilmaamay inay la yaab ahayd inay arkeen jasinda oo ku dhawaaqaysa inay shaqada ka tegayso arrintaana waxay u sababeeyeen inay ahayd runtii wax lama filaana waxa iyadu waxyaabay ku andaconaysa oo ra-isul wasaaraha new zealand waxaa ka mid ah in shaqadu ku adkaatay ayna dareemaysa markan inay u baahan tahay nasiino iyo inay shaqada u banayso qof markaa ku haboon oo kasii wadi kara halkeeda maadaama iyadu ay carabka ku adkaysay inaysan qaban karin shaqada intaan ka badanna ay ku adkaatay mas-uuliyadda inay markaa xafiiska sii joogto waxaa arintaas si weyn u hadalhaya warbaahinta dunida oo iyagu tilmaamay in haweeneydan oo markii horeba ra-iisul wasaare ku noqotay si taariikhi ah ay markaa sidan fudud kaga tagto shaqada iyada markaa eegeysa inaysan awoodin inay sii wado xafiiska looga arrimiyo dalka new zealand barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal barnamij wala dhegeysanaysaa idaacadda kulmin ad nagal socotaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada soo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhayay isla baraha bulshada wadajir xubinta waxaa idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo luul maxamuud aadan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta raaxay saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aad looga hadalhayaa dhankaasi ciyaaraha gaar ahaan horyaalka brimer liaga xalay waxaa laga ciyaaray kulan ka tirsan kulankaasoo dhexmaray kooxaha manchester united iyo kooxda crystal balac manchester united ayaa haatan waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee horyaalka brimer liaga halka kooxda kubadda cagta crystal balac ee fadhiso kaalinta labayo tobanaad ee horyaalka brimer liaga kulan weyn ayaa labadan koox xalay dhexmaray si gaara ah waxaa isha loogu haayay in kooxda kubadda cagta manchester united haddii ay ka badiso crystal bales inay wax badan usoo dhowaan doonto si gaara ah waxaa isha loogu haaya manchester united haddii ay ka badin lahayd xalay kooxda crystal bales waxay u dhowaan lahayd kooxda hogaanka premier leaga heese ee arsenal balse xalay manchester united waa lagu dhagay oo barbare hal gool iyo hal gool ayay isla galeen kooxda crystal bales kulankaasi ayaa aada loogu hadalhayaa waxyaabaha xalay kulankaasi ka dhaca waxaa qayb ka ahaa in xidiga qadka dhexa uga ciyaara kooxda manchester united ee kasamiro kaasoo markuu kooxda kusoo biiray isbedel weyn ee kooxda dareentay islamarkaana uu kooxda hore kor usoo waday xalay kasamiro wuxuu qaatay kaarka jaalaha ama kaarka digniinta isagoo tababaraha kulanka xidigaasi uu ka saaray kasameyra ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu seegi doono kulanka ay arsenal iyo manchester united wada ciyaari doonaan xidigan lagu magacaabo kasamiro ayaa waxuu ahaa xidig ee manchester united ku tiirsan tahay islamarkaana wax badan ka bedelay marka uu kooxda kusoo biiray xalay jaalla ayuu qaatay wax uuna seegi doonaa kulanka arsenal iyo manchester united ay wada ciyaari doonaan dhanka kale waxaa la hadalhayaa kulan weyn oo fiinaala ah oo xalay dhex maray koox waxaa reer talyaani ee inter milan iyo a c milan xalay inter milan waxa ay garaacday weliba xasuuq baan u geysatay kooxda a c milan iyadoo saddex gool iyo eber kaga badisay kulan ahaa fiinaalka tartanka suberkaba itaaliya inter milan ayaa daqiiqadii tobanaad waxay bilowday goolka koowaad iyadoo daqiiqadii koob iyo labaatanaadna goolka labaad raacsatay mar kale isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaadna goolka saddexaad ayay dhaliyeen a c milan xalay cidna kamaysan filayn in qaab noocaasa looga badin doono maadaama kulanka uu ahaa kulan fiinaala subarkaab italiana fiinaalkiisa la ciyaarayay balse xalay inter milan ayaa si xun u garaacday kooxda a c milan inter milan ayaana ku guuleysatay koobka subarkaaba itaaliya ifraaxe sidoo kale caawa waxaa jira kulan weyn oo premier leaga dhexmari doona kooxaha manchester city iyo kooxda tottenham manchester city ayaa haatan waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad ee horyaalka premier leaga shanta kulan oo u dambeeda manchester city laba ka mida ah way badisay laba kulanna waa laga badiyey hal kalena barbara ayaa gashay halka kooxda tottenham shanta kulan oo u dambeeday labana ay badisay labana laga badiyey halna ay barbaro gashay labadani kooxood bandhigoodii shanta kulan ugu dambeeyey ee horyaalka brimer leaga marka loo eego waa ay ka siman yihiin caawana labadooda ayaa wada ciyaari doona saacaddu markay tahay koob iyo tobanka habeennimo ama caawa shan saac xilliga geeska africa kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka ee ku ciyaarto kooxda kubadda cagta manchester city ee itihad stadium caawa tottenham waa marti hadalhaynta haddaan halkaasi kaga soo gudubno markaana dhanka qormooyinka markana qormada dhankeyga ugu horreysa luulay qisadani waxa ay ka dhacday dalka maraykanka gaar ahaan magaalo la yiraahdo colorando waxaa jira nin ciidan ah oo magiciisa la yiraahdo hallo brey oo markaasi xilli habeen ah qorsheynayay inuu u safro safar duulimaad ah ninkan oo degdegsanaa ayaa alboorka soo gaaray si uu duulimaadkiisii uga baaqanin kadib diyaaraddii waa ay duushay ninkii ayaana fadhiistay dhanka daaqadda ay xigto kadibna waxa uu bilaabay inuu daawado jawiga magaalada iyo nalalka maadaama aysan diyaaradda aad daruuraha u gelin waxa uuna ninkani arkay isaga oo hoos fiirinaya weli waddo ay caadiyan lagu yaqaanay in xilliga qaboobaha aan la marin waxa uuna arkay gaari waddada dhex yaalla oo leer uu ka ifayo maadaama ninkani uu ciidan yahay dhulkan uu aad u kala yaqaan isla markiiba waxa uu dareemay ninkan in qof dhibanaha uu joogo halkaasi caawimaadna u baahan yahay durbadiiba waxa uu wargeliyey shaqaalaha diyaaradda waxaana loo diray nin la yidhaahda david oo wato gaadiid aan barafka waxba ka tarin shan iyo toban daqiiqo kadib waxa uuna ugu tegay nin gaariga kudhe dhex jira barafna ay hareereeyeen kadibna ninkii dhibanaha ah oo lagu magacaabay aalan waa uu farxay maadaama uu helay caawimaad ninkii meesha ku go'doonsanaa ee aalan ahaa ayaa waxaa ka muuqatay in dhabankiisa uu gaduudan yahay amaba jug ay ka muuqato david ayaa weydiiyey maxaa halkan kaaga dhacay waxa uuna ugu jawaabay dabeel xooggan ayaa timid kadibna gaarigeygii ayaan ku dhacay ninkii aalan ahaa waa la soo badbaadiyey balse afartan sane kadib ayaa waxaa la ogaaday in ninkan dilaa uu yahay meesha laga soo badbaadiyeyna uu ku dilay laba gabdhood oo mid ka mid ah ay xirneed jijin kadibna ay ku firtay sidaasina jugtii dhabanka uga taalay ee ku gaartay aalan xubintii badhigga warbaahinta bulshada maqleysan oo qaybka ahayd barnaamijka ogaal markan waxaad dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay war kalemaanay war mahaydan baydhahojanay weliba kudhiyey higaaladay olawtay hiraabtun oo kale hesab jeeladiisu meela oo huraasee heleyheley ileh geega mashurtaday hal inheliisiyoy habriiru waysana warmadayow madaxweynuhu baydhaba ka hor bay ahayd markuu dhahayey soomaali heshiisa warmaday maadan fahmine ismuhurtadii waa heshiisii uu ku yidhi war farxaanow laftaadu iska hubi maday heshiis ma sheegin helis buu sheegay war waxaan maqli jiray xamalay heshii ha lagula marka hadda baydhabo heshii halugula lagula heshii miyaa ka dhacday alla ilaah taasu waa saxo waxaa hore loo yiri dadaan heeshiise hayn haadhow waxayn heelaan maahay kaaraan dadaan heeshiise hayn haadhow waxay heelaan maahay kaaraan war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray haddaan waxaan lagu heshiin hadhow lagugu hiili war waxaa kaloo la yidhi ummadii heshiisa ileen lala heshiiyaaye haddii ay heshiin weyda waan lala heshii heshiinayne soomaaliya heshiiskeennu waa inaan heshiinna wargaboosow somalilan maynaan heshiinnay sugays war baydhow jinaay heliisku kudambu waliba ku dhigi doone hooliin dhudhunkaa ka jartay hal aaminoy araada hungolk halgaalooy hagar ii hujlaan hoola hal hanaanoyoy hal hambal edarogdow haambuuyaasi haruubkoo kamaalada waayna galan hoorsaley may hang hera waranna waxaan dhihi lahay ummaddii heshiisee hagariyey israacdee ku midowda hadafaa guul weyn ku hiratee war waxaad ka tagteen hurdada lama bogto horteed lama naste hwlaaannaasnaba eedin waliba ka dheegi jiray horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye haraadna ka yaabimayne hadda aan heshiine warkalamaana waxaa la yidhi doorashadan heshiiskeeda aan lagu heshiinaynin mar haddii heshiiskeedii hore lagu heshiin waayey madaxdii heshiisana wixii lagu heshiisiiyey haba lagu heshiiyey inuu fulo heshiiskoodu ku heshiis ahayn oo barkood galay heshiis leexsan amay kala heshiiyeen rag waa kii heshiin jiray waa inuu heshiis kala dhacoy dib u heshiiyaane qodobada heshiiskuna noqdaan qaran heshiiskiise been lagu heshiiyana walaa lagu heshiinayne run ha lagu heshiiyo shacbiga wada heshiisiiya intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin aryanaha waxaa hore loo yidhi ismaahu urtaan heshiiseehayn horu maarsay kuu hiigseehe ismaahu urtaan heshiiseehayn horu maarsay kuu hiigseehe war cabdullaw somalilan markay intaa maqashay waxay tidhi haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn wa inaynu kala hadhnaa kala haw wargabooso waxaan kaloo idinka maqli jiray annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno ee xadkii laba dowladood iyo xuduud baa naga dhaxaysa waradegooyin xuduudi baan heshiis lagu ahayne sool iyo sanaag xalu keena wargo'e bishaaro sida madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi faarax macalin hadduusan xuduuddii ingiriiska aqoonsanayn sidee buu kinyaati ku yahay markaan naanku weydiiye sidee baad etoobiyaan ku tahay haddaadan xuduudkii ingiriiska aqoonsanayn wargaboosow adiga laftirkaaw iyagu xuduuddii ingiriiska sow ku heshiinay kama dambayn aryadaha waxaasoo dhan waxaa ka dambaysa soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale war cabdullow waxaad ka tagtay ninkii kala saar laho ninkii kala soo wado ninkii si xunu fekero aday taladii ku seegto jirto sidaad moodaysa maahe war hooy soomaaliya soomaali baale wargooyin warka waad nagu badiseen madaxweyne xasan sheekh markuu furay shirki koonfur galbeed wuxuu yidhi dagaalka shabaab lagula jiro wejigii koowaad mar dhowaa soo gebagaboobayaa wejiga labaadna koonfur galbeed buu ka bilaamayaa jubbalandna waa lagu xijinayaa inta hadda galmudug iyo hirshabeelle nagu qaadatayna jubbaland iyo koonfur galbeed nagu qaadan mayso marka maalmihii wacnaa waa soo socdaan war madaxweyne xasan sheikh waxaa kaluu yidhi siyaasi koonfur galbeed ka soo jeedaa wuxuu igu yidhi badbaado qaran hadda ka hor waa adigii taageeraayey ee hadda maxaad badbaadada koonfur galbeed u taageeri weydi aniguna waxaan ku idhi buu yidhi berigaa cidnala hadashaan weyne aan wadahadalnana waa nala ka diidey laakiin koonfur galbeed gogol nabadeed baa taalla wadahadalna diyaar bay u tahay sabab loo diriraana ma jirto aan wadahadalnana waa aan heshiinno yihiin lafta garaan oo shirkaas walku furyiin waliba eray shan kilomitir iskuwaare waanu dhonka jarna meelmunku dhagaaga korna lankokaan haddii awoodiis dhimata qabrisha masaado kora sababa jiro aawidiyo markunu dhanba waliba enaa dadkan an lahayna waana shanlaka dagaalamow warmadayo madaxweyne lafta garaan wuxuu ku yidhi soola iyo angooloo shanla ku diriraya camal baa noqonnay aryahankoolow saad u soo dardarsahaysa ma haddana madaxweynehiyaad nabe warnamiyo markaan dhegaysadii qudbada madaxweyne xasan sheeg sheeg iyo tanmadawiyne laftagareen iyo guddoomiye aadan madoowe waliba hayiinbatay war aniguna markaan dhegaystay waxaa ii soo baxday in hal sano loogu daray lafta gareen war haddii ay caddaatay in hal sano loogu daray lafta gareen madaxweyne qoorqoor maxaa u diidaya inuu shirdub heshiisiinaasna ku baaqo si sanad loogu daro war madaxweyne xasan sheekh iyo guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadamadoobe waxay kulun gaara ah iskugu keeneen madaxweyne lafta garanaya madaxweynihii hore shariif xasan iyo xubnaha mucaaradka uu ka mid ahaa firgeeti warniyow galmudug madawiinaha farsan hukum welije mal aragnee goorgoor haddii afarsanu dhammaysada walkalow suba baaloonka daydoogna war madayo koonfur galbeeda laga hadlaayey galmudug goormaad u gudubta waryaa ka degayshooda diide war anugu waxaan la yaabay ciidanka galmudug oo laleeyahay xaradheere iyo ceeldheeray qabteen xaggay jireen intaan gorgor iyo dana meesha tegin warsaw kuwii baxdeel difaacay qaayibna dagaalka culus ku galay maaha adyaadhaha shabaab mama ciidanka galmudug ha dilo ama danab ha disho amba shacab ha dilo ee wixii dilaayaa danahe ee samigay cabdulla waxauu yidhi erinindiilay aadanow kaallama isleedihin erinindiilay aadanow kaallama isleedihin maya nabe cabdulla waana samigay hankool wuxuu yidhi dahrihii waraaraale iyo gubatadii diini dusduskii sariiriyo dulliyo dacalladii haabay dalsankaa maraa goofa iyo bacadka daankiisa burka degalla weyniya intuu geelayagu daaqo dusha dhidhindhirey iyo burmuqor diritadii ceesha duduntiya sankii daydo iyo dibir dhammaantiiba dalka hoos yimaadiya intaan diilintaa mariyey shabaabkii daf soo dhihi jirow laysku dacareeye haddaad dib u jalleecdaanna waa dabargo'iniiye diyadii ragganniina waa daynaan kaa harin warangorow axmed dheeraa kuu jawaabi lahaaye wiilkii fogaan arag ahaa buu isbitaal u qaaday war calidheere waayahan warkii lama maqalniyo war calidheera coosu ku raranyaa arkaaye ma lagu been abuurtaa madanaa u geysi ah nin kastoo diyaarad ka dhuumanaya geedo way isku raraa waxna warna ma haysiin degmada huriwaay gaar ahaan xaafada waxara cadde dadki joogay dhibaataa haysata odayaashi degaankoo dhan inya soo baxeenay afka furteen waxayna yidhiheen guryahaan iyo cagafaa la mariya dhib joogta naqdayna waa la ku haayaa saraakiil ciidan iyo maamulka degmada huriwaay iyo gubadleeyaa noo heshiiyeyna dhaheen hadde guddoomiya madaali hawshaa ka badata maahine taas inuu raalli ka yahay u malay maayo gudoomiye madaalaadu wax ka qabanayo cabashada waxaana cadda muddo dheeray socotay mana mooga sidaan qabo ee ummadda yaan la barakicinine indhaha la furo war dadka waxrad waliba leeyina sabarloogadii dawlad gacaanka haysana otii gaduudan ay tahay wiliba marka dadka haddii xag leeyin hogsho mala siiyo alaayadan dadkan dhawaaqayaa dhulkooda doonaya hadday run sheegayaan allaahayow u dhiib war cabashada shacabka waxara cadde dib ha loo eego yaan layska indhati tirine wararta kalamaan goormay abukaatar noqota yay kale u doodaa war kalamaan baarlamaanka bilaa xasaanadaas oo maahan yaa shacabka matala warya hasaanada lenan iinku gaftay dadkaan dhawaaqayaa dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahayow u dhiib war abwaan faarax waxaan ka maqli jiray jahaad ruuxa naga doonayee yurub ka soo duulay danaw leeyahay ma isagaa gaalu dila waayey warwar maysina wasiirka arimaha gudaha yukrain iyo dad badan oo la socda shil diyaaradeed ay ku dhintee dhigteen ruushasaas weelay war yukrein iyo ruushka dhimasha kuma cusba warama uu shirqool yahay neebta ka dambayso war neebta iyo ruushu waa isku dhaafsanaayeen waramay dan kale leedahay warya dulmigin noola taba mar dambena geedow maa hoos fadheedu kortan xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen kenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerada idila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo